alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii mukhtasar bnu abi jamra xadiidka laba boqol can caaishata radia allahu tacala canha can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal mahalu aladii yaqra'u alqur'aana wahuwa xaafidun lahu maca asafarati alkiraam nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam mahalu aladii kii tusaalihiisu yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mahalu waa masiida litawkiid lafdada mahalu ah tawkiid ahaan baa loo siyaadiyey oo muraadku wuxuu u dhacayaa kan baa weheliya maca safarati alkiraami albarara muraadku saasuu u dhacaya mathalu aladii kii sifadiisu ama mathalu aladii bimacnaa aladii kii yaqra'u alqur'aana akhrinaya qur'aanka wuxuu qur'aanka akhrinayey wa huwa xaafidun lahu walxaal huwa isagu xaafidun lahu qur'aanka uu xafidsan yahay kiraam wuxuu markaa weheliyaa malaa'igta qoraayada ah ayuu weheliyaa ee acmaasha addoommada qoraysa ama maca safarati malaa'igta yacni ah, qoraysa yacni qur'aanka qoraysa ayuu markaa la macyahay ee alkiraami sharafta leh wa mathalu aladii kii tusaalihiisu yaqra'u akhrinaaya wa huwa yatacaahaduh wuxuu akhrinayaa walxaal huwa isagu yatacaahaduhu uu ku dadaalayo ku celcelinayo wuxuu markaa ku celcelinayaa oo ku dadaalayaa walxaal huwa qur'aanku calayhi shadiidun uu ku adeg yahay uu ku adeg yahay falahu ajraani wuxuu leeyahy laba ajar buu leeyay laba ajar ayuu leeyahy xadiiskan waxa uu sheegayaa fadliga uu leeyahay qur'aanka ka akhriyaa fadligu leeyahuu sheegaya xadiiskana bukhaariyo muslim ayaa soo wariyey waxaana loo kala qaaday dadkii qur'aanka akhrinayay laba qaybood qayb qur'aanku u sahlan yahay oo qur'aankii xafidsan qur'aankiina akhrinaysa kuwa fadligoodu waaweyn yahay inuu malaa'igta la mac yahay baa laynoo sheegay malaa'igta inuu la mac yahay ayaa laynoo sheegay haata laynoo sheegay in markaa qur'aanku marka laga tilmaamayo fii suxufin mukarama biaydi safara kiraamin barara marka malaa'igtaasu la macyahay fadligiisu inuu weyn yahaa laga tilmaamaya yacnii kan dambe la yidhi falahu ajraan kana horaa ka ajar weyn kan hore ayaa ka ajar weyn marka waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay qur'aanku waa afdalu dikri waayo waa kalaamu llah allah waxa lagu xusana qur'aanka ugu fadli badan qur'aanka ayaa ugu fadli badan saas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay ee nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaab illaah falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha ruuxa akhriya xaraf ka mida kitaabka ilaahay wuxuu leeyahay xasano ajar buu ka helayaa xasanadaana toban goor baa loo labanlaabayaa waalxasanatu bicashri amhaaliha marka fadli weyn ayaa markaa lagu helayaa akhrinta qur-aanka la akhrinayo iyo qaybista la qaybayaba xifdiga la qaybayo aankana waxaa ku soo aroortay fadaa'il khaasa ku soo aroortay adilo badan iyo axaadiis badan baa ku soo oo qaarkood ay sheegayaan xataa iska daa isagay labadiisa waalid waxaa loo geliyaa taaj baa loo geliyaa xaafidulqur'aanka marka fadaaisha u aroortay ka mid haddii waxa weeye labadiisii waalid ee loo gelinaayo taaj loo gelinaayo bal maxaa isaguna markaa la kulmayaa fadiilada uu isagu ku helayaana waa kasii weynaanaysa fadiilada uu ku helayaana waa kasii weynaanaysa ka labaad waxaa laynoo sheegay maal aladii yaqra'u alqur'aana wahuwa yatacaahadu wahuwa calayhi shaaqun falahu ajraan kii qur'aanka akhrinaayey oo qur'aankiina ku dadaalayy wahuwa yatacaahaduhu iyo huwa calayhi shadiidun aduu shaaqun riwaayaadka qaar baa ku soo aroraan filayn labadan markaa jumlo labaduba waa xaal laakiin mid waxay xaal ka tahay faacilka midna waxay xaal ka tahay mafcuulka alladii yaqra'u alqur'aana wuxuu akhrinayaa wahuwa yatacaahaduhu walxaal huwa yatacaahaduhu faacilkaa laga xaalaynayo xaalu isagu ku dadaalayo ku celcelinayo ayuu akhrinaya wa huwa calayhi wuxuu qur'aanka akhrinayaa walxaal huwa qur'aanku calayhi shadiidun uu ku adag yahay ay sacbun marka xaaladdaa wuxuu ku dadaalayaa sida saxda inuu akhriyo waxaa dhici karta si qalada inuu intuugu dhawaaqo markiiba isdareemo dib ugu noqdo sida saxda uu akhriyo iska jiirhsiin maayo dadka qaarkood iyadoo qur-aanku ku adag yahay baa waxaa dhici karta in marka waxa aynay u aaba yeelin in saa u maraano oo deedna marka waxa weeye si uu fiirsanayo oo iska hubinaayo aan u akhriyin marka kan fadliga gaarkaa loo sheegaya waxa weeye iyadoo qur-aanka ku adag yahay buu haddana wuxuu ku dadaalayaa sida saxda ah inuu akhriyo markaasuu waxaweye kickicinaya markaasuu meeshuu qaldo dib ugu noqonayaa oo uu haddana doonaya marka inuu saxdo oo saas yadaa doonaya oo sida saxdaa inuu ugu dhawaaqo rabaa marka kaasna waxaa laynoo sheegay inuu markaa laba ajar helayo ayaa laynoo sheegay culamada qaar waxay leeyihiin labada ajar waa ajarna tacabka iyo daalka ayuu ku helayaa ziyaadada ah la kulmaayo iyo xirsigan ajarna wuxuu ku helayaa qiraa'ada ajarna qiraa'adu ku helaya marka taas ayay culamada qaarkood ku xambaareen marka inuu ka ajar badan yahay ka kale muraadku ma aha ee waxaa ajar badan ka hore ayaa ajar badan kaasoo afdal ah kaasoo afdal ah. waxaa laga qaadanayaa inuu hadduu qur'aanku shakhsiga ku adag yahay inaanu qiraacadii ka tegin oo uu haddana ku dadaalo oo marka waxa weye naftiisii yacni waxa weeyaan inuu ku tababaro akhrinta qur'aanka uu isku dayo taas yadaa inuu ku dadaalo inay fiicanta qur-aankuna wuxuu u baahan yahy kollayba talaqi ayuu u baahan yahy yacni dadka qaarkood waxaa dhacda in iyagoo qur-aankii qalqaldaya haddana qur-aanka aynay saxan marka taasna waxaa loo baahan yahay in la saxdo oo qur'aankii yacni si loo akhriyo qiraa'o toosan in la saxdo waxaa laga yaabaa qaarkood dee xarakaadkii inay qaldayaan ama muduudii ka tegayaan khaasatan maddul waajib lmutasil madkii waajibka ahaayoo kale ay ka tegayaan xaqiisa ayna marinayn ama meelaha qaarkood ayna shadayn ama yacnii xarakadii ay jabinayaan oo laxninayaan ruuxuna markaan cidibo ka dhegaysanin waa isla quman yihin waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay sax baad akhrinaysa ya sax baad akhrinaysaa yacni marka la yidhahdo waxaweyaan waa niyo halkaa waad laxninaysaa waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay sidii saxda ahayd baad akhrinaysa iyadoo kor dhigan ama hoos dhigan uu markaas sida kale akhrinayo dabeedna marka la yidhaahdo waxaaba dhici karta inuu wakhti ku soo indhacadaado uu yidhahdo waxaweyaan marka may saasaan u akhrinaya sidii saxda ahay waan kordhigaya waar ma kordhigaysid waa hoos dhigaysaa ya way dhacday shay waaqaca marka inuu marka waxa weye cid ku akhriyo yacni qur-aankii garanaysa ayaa fiican xataa uu hubsado bal ma sax ma akhrinaya mise ma akhrinaya yacni taa uu hubsado laakiin hadduu markaa isagu iska toocsado waxaa dhici karta inuu isla quman yaha dhici karta isagoo aan markaa saxayn marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya fadliga qur'aanka ayaa laga qaadanaya eh, xadiidkan axaadiis badan oo kalena waa jirtaa oo fadliga qur'aanka sheegaysa marka xaafidka qur'aankana fadli khaasa ayuu xadiiska u tilmaamaya xadiis kale wuxuu tilmaamayey yacnii harag qur'aanka markaysa markaa kulmiyey bimacnaa weeleeyey yani naari ma ma gubto yacni naari ma gubto waxay yidhaahdeen culammadu ku fasireen yacni xaafidka inaan marka waxa naar aanu gelayn inay saa ku fasireen waxaa loo jeedaa allah dartii inuu markaa qur'aankii u xafido laakiin hadduu qarad kale iyo ujeeddo kale u xafido fadiiladaa yeelan maayo waa inuu ikhlaas ay ka tahay maadaamay tahay qurba min alqurab wax rabbi lagu dhowaado ay tahay waa inuu liajli illah u xafidaa lagugu ammaano iyo dadka agtooda sharaf aad ku yeelatid ya iyo waxaweye musaabaqaad ku geshi iyo wax la mida muraadku waa inaanu ahayn umuure adduunya waa inaanu ahayn waa inuu yahay liajli illaah liajli illaah waa inuu marka ugu dadaalaa xadiidka laba boqol iyo kow can ibni mascuudin radia allaahu tacaala canh nusaqa qaar waxay qorayaan abi mascuud laakiin wuxuu ku saxan yahay ibni mascuud can ibni mascuudin radia allahu tacala canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqara man qara'a ku kastoo akhriya bilaayatayni labadii aayadood akhriya min aakhiri suurati albaqara xaalay labada aayadood aakhirka suuratulbaqara ay ku sugan yihiin ay ka mid yihiin fii leylatin habeen gudihii akhriya kafataahu way kaafiyaan oo waa ku fillaadaan xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa habeenkii in la akhriyo labada aayadood suurat albaqara ugu dambeeya aamana alrasuulu iyo aayadda ka dambaysa in la akhriyo akhrinta marka habeenkaas la akhriyana waxaa lagu helaya waxaa ka mid a ah inay markaa shaytaanka sharkiisa ka kaafinayaan kafataahu way ka kaafiyaan ama kafataahu min kulli suu xumaato kastay ka kaafiyaan ama kafataahu min qiyaami illeyl ama qiyaamka habeenkii salaad loo kacayay ka kaafiyaan yani culammadu tafaasiir kala duwan bay ku fasireen bacdu ahlicilmina waxay yidhaaheen intaba in lagu wada xambaaro ayay aqbalays intaba in lagu wada xambaaray aqbalays waxaa kaloo yani xadiis ku soo arooray ruuxa markaa labada aayadood akhriya shaytaanku saddex habeen uma soo dhowaado xadiisaa ku soo aroorayna waa jiraa macnaha tilmaamaya oo qaarkood ay quweynayaan marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal habeen kasta in la akhriyo labada aayadood suuratulbaqara ugu dambeeya inaan laga tegin ee lagu dadaalo habeen kasta in la akhriyo ayaa laga qaadanaya xadiidka laba boqol iyo laba can caaishata radia allahu tacaala canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaan caaisha waxay sheegtay in nabigu calayhi asalaatu wasalaam kaana ida awa ilaa firaashihi kula leylatin wuxuu ahaan jiray markuu u iisho oo u dunmo ilaa firaashihi gogashiisa markuu u iisho oo bimacnaa u dunmo oo tago kulla leylatin habeen kasta jamaca kafayhi wuxuu kulmin jiray labadiisa kaf yani labadiisa gacmood baabacooyinkooda cukuradooda labada cukur ayuu kulmin jiray yani labada baabaco isbarbardhigi jiray kafka waxaa la yidhahdaa waa inta jalaqsatayda ka horeysa soomaalida qaarkood waxay ku magacaabaan cukur ayay ku magacaabaan marka labada cukur ayuu markaa isbarbardhigi jiray uma nafatha fiihimaa intaa dabadeed waa markaa afuufi jiray bimacnaa waa ku tufi jiray nafsigu waxa weeye waa neef iyo in yar oo candhuufa u wehelisaa laakiin neeftaa badane candhuuftu way yar tahay fa qara'a fiihimaa wuxuu ku akhrin jiray qul huwa allaahu axad suuratu likhlaas waa ku akhrin jiray yacnii suuraddiibaa oo dhan baa loo jeedaa looma jeedo intan oo keliya qul huwa allahu axad inuu ku celcelin jiray ama intaa keliya ku akhrin jiray ee darafkii suuradda in la sheegay baa waxaa laga soo qaaday magaco kale inay suuradda u tahay ama ay tahay min qabiili itlaaqi iljuz'i wa iraadati ilkull in shay ka mida suuraddii inta la sheego muraadku suuraddii oo dhan yahay suuraddii oo dhan yahay wa qul acuudu birabbi alfaraq iyo qul acuudu birabbi alfaraq waa suuratu alfaraq oo dhammaystiran wa qul acuudu birabbi annaas iyo qul acuudu birabbi annaas waa suuradoo dhammaystiran saddexdaas suuradood buu ku akhrin jiray yacnii suurat alikhlaas iyo mucawidataynka ayuu ku akhrin jiray uma yamsaxu bihimaa dabeedna waa ku masixi jiray labadiisaa baabaco ama labadiisaa cukur ma istataaca min jasadi wuxuu kari karo oo jidhkiisa ka mid ah ayuu ku masiixi jiray mastataaca istataaca kuu kari karo ayuu ku masiixi jiray min jasadihi xaaluu jidhkiisa ka mid yahay yabda'u bihima calaa ra'sihi wa wajhihi wuxuu ku bilaabi jiray madaxiisa yacni masaxaadda wuxuu ka soo bilaabi jiray madaxiisa inuu ku masaxo wa wajhihi iyo wejigiisa inuu ku masaxo wamaa aqbala min jasadih iyo waxa markaa inta soo jeedo jidhkiisa ka mid a ayuu ku masiixi jiray ilaa intuu kari karo ilaa addimada yafcalu dalika alaaa maraat sidaa wuxuu yeeli jiray saddex mar saddex goor ayuu yeeli jiray sidaas oo sidaas samayn jiray xadiiskan bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa habeenkii marka la seexanayo in laysku akhriyo saddexdan suuradood qul huwa allaahu axad iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas dabeedna inta laysku tufo laysmariyo dabeedna inta laysku tufo laysmariyo waxaa soo aroortay axaadiista qaarkood oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi saxaabada qaarkood uu ku yidhi ha ka tegina habeen kasta inaa akhridaan saddexdaas uradood min xadiisi cuqbat bni caamir wuxuu tilmaamaya nebigu qawliyan inuu yidhi sidaa ha ka tegina inay akhridaan dabeed markaa cuqba wuxuu lahaa habeen ima soo marin aanan akhriyin qul huwa allaahu axad iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas habeen aanan akhriyin ima soo marin waa xasmi shay cajiiba waayo qofku axwaal buu leeyihi waxay ku tusinaysaa siday ugu dadaalayeen qofku mar waa xanuunsanayaa mar waa caafimaad qabaa mar safar buu yahay mar waa neg yahay mar waxa weeye hurdada ayaa ka qaaliba oo inuu markaa hore u dhaco ayaa dhici karta marbaaba dhici karta inuu markaa waxa weeye isagaan ku talagelin inuu gam'o marka inuu yidhi waxa weeye marnaba ima soo marin habeen saddexdaa akhriyin waa xasmi cajiib oo aad iyo aad yacni markaa u la yaableh yacni siday cibaadada ugu dadaali jireen salafku oo ay naftooda ugu barbaariyeen ugu carbiyeen baa laga qaadanaya ya taasaa laga qaadanaya miaal kaloo siaa shabbaha nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caliy bn abi taalib iyo faatima wuxuu ku yidhi habeen kasta waxaa tidhaahdaan subxaana allah saddex iyo soddon goor yani habeen kasta markaad seexanaysaan waxaad tidhaahdaan subxaana allah saddex iyo soddon goor dhaha alxamdu lilaahna saddex iyo soddon goor dhaha allaahu akbarna afar iyo soddon goor dhaha waxay idinka khayr badan tahay khaadim bay idinka khayr badan tahay faatima ayaa waxay ka codsatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu khaadim u keeno oo cid u shaqaysa inuu u keeno markaasaa nebigu ku yidhi markaas sida akhriya adkaarta akhriya subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar isku boqol bay noqonayaan marka boqolaad waxaa lagu boqlaynayaa ama alxamdu lilah waa riwaayaadka qaarkood sheegayaan in marka afar iyo soddon laga dhigaayo riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan in marka allahu akbar afar iyo soddon laga dhigayo marka wuxuu xadiisku tilmaamayey fadalika mi'atun billisaan wa alfun fi lmiisaan yacni boqol bay ku tahay carabka oo bimacnaa marka afka laga odhanayo boqol weeye tiradeedu laakiin miisaanka waxay ku tahay kun bay ku tahay oo dee mid walba toban laab ayaa markaa ku dhacay intaa inaad tidhaahdaan firaashka mar kastoo habeenkii a ku seexanaysaan waxay idinka khayr badan tahay khaadim bay idinka khayr badan tahay ya waxay laga tilmaamayaa oo culamada qaarkood ay ka qaateen dikrigu qofka inuu geliyo xataa quwa fi filbadan karti iyo awood dheeraada inuu siiyo qofku markuu allah xuso wuxuu yeelanayaa awood ziyaadaa buu yeelanaya saas aawadeed yacni shaqo badan buu qaban karaa oo aanu markaanu allah xusin aanu qaban karin xataa shaqooyinka waa laydii sahlayaayo awood badan baa helaysaan baa macnaha laga tilmaamaya oo lagala baxaya marka cali bn abi taalib wuxuu yidhi markii nebiga aan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo dib ugama tegin buu yidhi habeen qura kama tegin habeen qura kama tegin ayuu yidhi ee mar walba habeen kasta waan odhan jiray markaasaa lagu yihi walaa laylata sifiin oo xataa habeenkii dagaalku ku haystay ee markaa goobtii sifiin la joogay habeenkaa xataa kama tegin miya markaasuu walaa leylata sifiin xataa habeenkaa sifiinna kama tegin yani waxay tilmaamaysaa mudaawamo cajiiba inuu aad iyo aad u daa'imay oo aad u ilaalinaayey mahma kaanat duruuf yani si kastoo markaa duruufta iyo dhibaatadu ay tahay marnaba inaanu marka ka tegayn ee ku dadaalayey ayay markaa ku tusinaysaa waa laga qaadanaya qisooyin badan oo kale wada noocaasi waa jiraan oo saasoo kale tilmaamay haddaba daahirka xadiidkan waxaa laga yaabaa in loo qaato in tufitaanka la hormarinayo qiraa'aduna dambaynayso waayo xadiisku wuxuu sheegayaa kaana ida awa ila firaashi kula leylatin jamaca kaffayhi uma nafatha fiihima faqara'a marka qiraa'adiiyo nafsigana waxaa la hormariyey tufitaankaa la hormariyey mar labaadka fa baa loogu cadfay qiraa'adii oo waa la dembaysiiyey fa qara'a fiihima daahirka riwaayada haddaan wax kale la eegin waxaa loo qaadan karaa in marka hore la tufaayo oo dabeedna markaa waxa weeye marka la tufo dabadeed qiraa'ada laga dabageynayo oo qiraa'adii ay ka dambaynayso kadibna marka dambe markaa la isku masaxayo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen in qiraa'adu horraynayso oo marka waxa uu dambaynayo tufitaanku dambeynayo si waxa weeye marka neeftii iyo candhuftii yaraydba iyagoo qur'aankii ku lamaan oo baabacooyinka ugu tufo dabeedna jirka u mariyo waxaana laga qaadanayaa taas riwaayaadka qaarkood oo saa ka duwan inay jiraan oo xarafkan fa'da aan sheegayn oo qaarkood waaw ku beddelayaan qaarkoodna fa iyo wowtoonna ayna sheegayn riwaayo saxiixulbukhaariga ruwaaddii soo warisay ka mida oo kushmiihani laga soo wariyey fii riwaayati abi dar can ilkushmiihani kushmiihani wuxuu ka mid ahaa ruwaaddii saxiix saxiixulbukhaariga soo warisay ila shiikha waa laga soo wariyey kitaabka oo waxaa jirta ruwaad soo warisay baa jirta kitaabka oo dhammaystiran canilbukhaari ka warinaysa waxaa riwaayada ku sugnayd yaqra'u bilaa faa'in walaa waawin oo fa iyo wowtowna aanu la socon marka macnuhu wuxuu u dhacayaa uma nafasa fiihimaa yaqra'u dabeedna labadii waa ku tufay xaaluu ku akhrinayo ayuu ku tufay marka waxay noqonaysaa inay mutaqaarinaan ahaayeen kaannahu markuu akhriyo markaa saddexda suuradoodba maruu ku tufayo waa isku dhex jiraan wuxuu ku tufayay xaaluu ku akhrinayo riwaayo kale waxaa lagu soo wariyey ida awaa ilaa firaashi nafasa fii kafayhi biqul huwa allaahu axad wa bilmucawidatayn nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu firaashkiisa u dunmo wuxuu ku tufi jiray labadiisa kaf labadiisa baabaco ama labadiisa cukur biqul huwa allaahu axad wa bilmucawidatayn buu ku tufi jiray riwaayo kale waxay sheegaysaa oo imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu xibbaan ay soo wariyeen wa jamaca kafayhi nafasa fiihima wa qara'a fiihima qul huwa allaahu axad oo waawu baa la isugu cadfay waawuna tartiib sheegi maayo tartiib ma sheegayo riwaayo kale oo saxiixa waxaa ku timi kaana ida shtakaa yaqra'u cala nafsihi bilmucawidaati wa yanfuthu calaa kulli xaal riwaayadan markaa fa'da sheegaysa fa qara'a fiihima shuraaxda qaarkood waxay tilmaameen fa'du waxay noqonaysaa tafsiiriya mar walba tartiib iyo tacqiib ma tilmaanto waxay la mid tahay sida allah uu yidhi wa naadaa nuuxun rabbahu faqaala rabb yacni nuux baa dhawaaqay oo rabbigii u dhawaaqay oo beryey faqaala rabbi maaha markaa nidaagu iyo rabbida u odhanayaa inay muratab kale ahaayeen oo kala dembeeyeen ma aha fa'du waxay noqonaysaa tafsiiriya rabbi wuxuu ugu dhawaaqayba waa hadalka soo socda rabbi wuxuu ugu dhawaaqayba waa hadalka soo socda ayuu rabbi ku beryey marka saas aawadeed calaa kulli xaal sida saxiix waxay tahay waa in markaa tufitaanku aanu muqadam ahayn ee marka la akhriyo lagu tufayo waxaanu samaynayaa saddexda suuradoodba marbuu wada akhrinayaa markuu saddexdaba akhriyo qul huwa allahu axad iyo labada qul acuudu waa ku tufayaa waa ismarinaya haddana waxa weye labadiisa baabucuu soo qabanayaa waa ku akrinayaa waa ku tufayaa saddexdii markuu akhriyo dabeedna waa ismarinaya saasuu u wadaya sidaas ayuu u wadaya marka hadday tahay wakhtiga xanuunka qofku iskaga tufayo iyo hadday tahay wakhtigan eh, dikri ahaan uu samaynayo iyo taxsiin shaytaanka sharkiisii uu iskaga ilaalinayo oo isugu tufaayo habeenkii markuu seexanayo mid walba waa in qiraa'ada la hormariyaa mid walba waa in qiraa'ada la hormariyaa oo marka la akhriyo dabadeed baa laisku tufayaa bacdi baa si kale maray oo saad ku arki karto shuraaxda qaar ay tilmaamayaan ama xaafid ibnu xajarba ka soo naqlinaayo inay bacdi yidhaahdeen waxaa tufitaanka loo hormariyey si aanu falalowyadii u shabihin oo faralowyada marka intay wax akhriyaan dabeedna tufa deedna si aanu u shabihin buu tufitaanka hormariyey qiraa'adana dambaysiiyey wejigaasi waxa weeyaan sax ma aha saas aawadeed waanay sugnaynba marka hore in markaa qiraa'adu dambaynaysay wayna sugnayn waa mujarad ixtimaal majmuuca riwaayaadka markaad eegtana waxaad arkaysaa in tufitaanku marka la akhriyo ayaa lagu tufayey ayaa lagu tufayey waana sida mutabaadirka ah wallahu aclam xadiidka laba boqol iyo saddex can cabdillaahi bni mugafalin radia allaahu canhu qaala ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalama wa huwa calaa naaqatihi aw jamalih cabdullaahi bni mugafal saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa calaa naaqatih wahwa iyo wahuwa labada waa la odhan karaa labadabana waa fasiix qur'aankana labadaba waa la akhriyey mawdic kastoo wahuwa iyo wahiya ku timi qurabu sabcaha qaarkoodna haada waa reebeen qaarna waa xarakeeyeen wahuwa iyo wahiya wa huwa calaa naaqatihi waxaan arkay walxaal huwa isagu calaa naaqatihi hashiisii uu ku dul sugan yahay aw jamalihi ama wuxuu yidhi awrkiisii uu ku dul sugan yahay mashakun min araawi laakiin waxay u badan tahay in naaqa ay ahayd saynu markaa ku aragnay axaadiis fara badan wa hiya tasiiru bihi wuxuu markaa hashiisa ku dul sugnaa walxaal hiya iyadu naaqadu hashu tasiiru bihi ay la soconayso wa huwa yaqra'u suurata alfatxi waxay la soconaysay walxaal huwa isagu yaqra'u akhrinaayo suurata alfatxi suuradda suuratu lfatxi uu akhrinayo ina fataxnaa laka fatxan mubiina aw min suurati alfatxi ama uu akhrinaayo wax ka mida suuratu lfatxi wuxuu ka shakiyey suuratulfatxi oo dhammaystiran miyuu akhrinayey mise qeyb suuratulfatxi ka miduu akhrinayey wuxuu akhrinayay qiraa'atan layinatan qiraa'o deggan akhrin yacni deggan oo sahlan ayuu akhrinayey wuxuu akhrinayay wahuwa yurajic isagoo markaa yacni ku celcelinaya oo tarjiic samaynaya bimacnaa waxa waxaway qiraa'adiibu ku qunnaynayey oo yani uu ku luuqaynayey oo yacni codkii uu ku celcelinayey oo meeshii madnayd uu madayey wahaa kada xadiiskana bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo markaa hashiisa ku dul sugan oo ay markaa la soconayso inuu qur-aanka akhrinayo taasna waxaa laga qaadanayaa qofku xaal kastaba qur-aanka inuu akhrin karo isagoo soconaaya isagoo rakuub saaran iyo markaa mar walba inuu akhrin karo ayaa laga qaadanaya meel gaara inuu qur'aan akhris inuu u fadhiisto keliya in aynu ku koobnayne isagoo socodkiisa ku jira oo hawlihiisa kala qabsanayo oo safarkii ku jira inuu qur-aanka akhrin karo ayaa laga qaadanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa dikri badnaa qur'aankuna waa afdalu dikr waa dikriga ka ugu fadliga badan nabigu calayhi salaatu wasalaam qiraa'ada uu akhrinayo suuradda waxay ahayd buu ihi qiraa'a layina qiraa'a deggan oo sahlan aan takalluf ku jirin waa deganayd macnaa tartiil bay ahayd xarful wuxuu siinayay xaqahu wa mustaxaqahu yacnii xaquu leeyahay iyo wuxuu markaa mutaysanayo marka xuruufta kale iyo meesha uu ku jiro loo ego mid makhrajkiisa inuu ka soo saaro sifaadkiisa siiyo meesha madan mado meesha aan madnayn aanu madin yacni wahaakada qiraa'adana in lagu qunneeyo oo codka la wanaajiyo ayaa layna amray waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam zayinu alqur'aana biaswaatikum qur'aanka ku qurxiya codadkiinna ku qurxiya codadkiina ku qurxiya marka codka quruxsan in lagu akhriyo cod quruxsan waa matluub waaba amarba zayinu alqur'aana biaswaatikum oo bilmunaasaba waxaynu baraarujinaynaa xadiiska qalbi baa qaar u soo naqliyeen zayinuu aswaatakum bilqur'aan taasi sax maaha sida maxfuudkay waa sida hore oo zayinuu aswaatakum bilqur'aan maxfuud ma aha cibaaradaasi waa shaad qalbi baana ku dhacay ka la qurxinaya waxa weeye waa in qur'aankii la qurxiyo oo codadka lagu qurxiyo laakiin codadkeenna inuu qur'aanka ku qurxsanno muraadku maaha ya lakiin waxaa loo jeedaa qur'aanka qurxiya oo codka wanaagsan ku qurxiya cod wanaagsan inaad ku akhridaan xadiis kale waxaa ku soo arooray man lam yatahanna bilqur'aani falaysa mina kaan qur'aanka ku qunnayn nagama mid aha kaasi waaba ka daranyayba yani waciid baabu sheegaya taqanigiina waxaa loo jeedaa in waxa weeye qur'aankii meeshii madnayd la mado xarafkii shadnaa la shado halkii qunnada u baahnayd la qunneeyo lagu luuqeeyo luuq markaa waxa weeye fiican oo xuruufta markaa waxa weeye aan la kala shaxaadayn shidadkii aan laga tegayn midadkii aan laga tegayn yacni midadka dadka qaarkood aad bay uga degdegaan marka waxa weeye midkuna waa xaraf midkani waa xaraf yacni markaa meesha ku jira marka de haddii laga tago waxay noqonaysaa xaraf in laga tegay bay noqonaysa xaraf in laga tegey ayay noqonaysa midadka qaarkood waxay ka dhigan yihin saddex alif ya yani ayay ka dhigan yihin marka waxa weeye in lagu dadaalo oo la akhriyo muduuddii waa arin marka waxa muhima weeye arin muhima weeye marka taqani in la sameeyo ayuu xadiiskaasina tilmaamaya tarjiica waxaa jira tarjiicyo soo kordhay oo tarjiic ahlilghinaa dadka heesuhu marka waxa weeye yacni tarjiica ay sameeyaan taasoo kale culammadu aad iyo aad bay u diideen aad iyo aad bay taas u diideen waagii hore waxaa laga cabiri jiray qiraa'at alalxaan ya in laxannadii shicirka iyo markaysa marka waxaan yani lagu akhriyo oo yani sidii oo kale taas waxa waxaweye culammadii salafku aad bay u diidi jireen waayadii dambe qarniyadii dhexana waxaa soo kordhay wax la yidhaahdo sida mawsiiqiga in marka waxa weeye aalaadkaasoo kale lala eegto nidaamkii lagu yaqaanay marka qiraa'ada noocaase muusiiqiya marka waxaan yacni qaabkeeda lala eeganayo yacni culammada badankood waa diidaan aad iyo diida horta haddii uun dee qofku uu qawaaciddii ka baxo waa la isku waafaqsan yahay taas in la diidaayo waa biitifaaq laakiin hadduu yidhahdo tajwiidkii waa ilaalinayaa oo yacni marka waxa ma khilaafayo axkaamtii tajwiidka laakiin hadda marka codka sida laga dhigaayo miyaa la koraysiinaya miyaa la hoosaysiinaya yani qaabka markaysa markaa n laga dhigayo yani ta noocaasun baan sida kale ula eeganaya laakiin kama baxaayo qawaaciddii tajwiidiga ahayd ka bixi maayo ta mawdicu khilaafka gelaysa waa taas laakiin yada hadduu markaa waxa mukhaalafo sameeyo oo waxaweye qawaaciddaa uu ka baxo oo naqmadii uu iska sii jeclaysto iska sii raaciyo naqmadii yacani waxa weeye meedka xadkiisii dhaafinayo ama ka gaabinayo ama ka yarayn ila wix waa iskhilaafayaan mogta marka ta noocaasa haddii marka waxa weeye uu ka baxo iyada markaa laa ishkaal laba iskuma khilaafsanaa laakiin hadduu markaa aanu ka bixin qawaaciddaa isku dabdiyo taasay culammadu isku khilaafeen taasay culammadu ay isku khilaafeen waa waxa hadda lagu magacaabo maqaamaadka lagu magacaabo ya waa maqaamaat eh, yacni marka asawtiya ayay yidhaahdaan saxduna waxay tahay maqaamaadkaasi markaysaga waxaan yani waa asmaadii oo la bedelaya bacdu ahli ahlicilmi yidhahdeen waa maqaamaat muusiiqiya ya haddii magaciisii lagu magacaabo waa maqaamaadkii markaysa waxaan yani muusikada waa kuwii muusikada saas aawadeed yani cidda maqaamaadka ku akrinaysa waa inay qawaaciddii yani marka muusikada ay garanaysa ya taas waa inay garanaysaa la eeganaysa marka ta noocaasi waxaweye mid munaasiba ma aha waana marka waxa mid qur'aanka u munaasibana marka waxa ma aha in la sameeyana marka waxa ma aha tarjiica nebigu sameeyeyna calayhi salaatu wasalaam qira'atalxaanna ma ahayd yani tan hadda marka waxa maqaamaadka lagu magacaabayna ma ahayd waxay ahayd waa inu codkii markaa celcelinayey xuruuftii marka waxaweeye meeshii madnayd madaayey yani markaa uu saas samaynayey meeshii hunnada lahayd uu hunnaynayey yani codkii uu saas marka waxa ku celinayey luuq fiican marka nebigu calayhi salaatu wasalaam qiraa'ada ugu luuqaynayey bacdu ahlicilmi waxay tarjiicani ikhtiyaari ma ahayn hashii markay la soconaysay ayaa hashi waa soconaysaa dee marna meel gudan marna meel dheer bay maraysaa yacni codkiina markuu wax akhrinayo oo sare u akhrinayo yacni codki sidii wax noqnoqonayo kalu noqonayaa yacni socodka daraaddii hashuu la soconayso yacni marka arrin ikhtiyaariya ma ahayn tarjiicinayi wuxuu ahaa arrin idiraari ahoo xaaladdu ay keensatay bay ahayd laakiin cala kulli xaal siyaaqyada axaadiista qaar waxaa laga arkayaa sida xadiiskan riwaayaadkiisa qaarkood siday caddaynayaan inuu tarjiicani ahaa marka waxa mid maqsuud ah uu nebigu samaynaya sala allahu aleyh wasalam waayo wuxuu odhanayaa markaysa markaa yani saxaabigu wuxuu odhanayaa eh, haddaanan ka baqay in dadku igu soo ururaan waan tarjiici waan idiin samayn lahaa siduu nebigu u sameeyey ya marka waxay yidhahen waxaa laga fahmayaa inay tahay mid ikhtiyaari ah inay tahay ayaa markaa laga fahmaya laga qaadanaya waxyaalo kale xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mida eh, jahriga qiraa'ada lala jahro oo sare loo akhriyaa eh, in waxaweye waqtiyada qaarkood yacni in markaa la samayn karo oo iyadoo cibaadaadka asaalatan marka hore israarku badiba sunnayaasha uu ku fadli badan yahay ayaa haddana wakhtiyada qaarkood waxaa eh, dhici karta sare in loo qaado qiraacadii in jahri lagu samayn karo ayaa markaa laga qaadanaya laakiin marka masjidka laga akhrinayo kale ma garanaysaa oo dadkii qaar ay tukanayaan lagu tashwiishiyey qiraa'ada ma aha eh, laa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a yani waxaweye qaarkiinba qaarka kale yaanu qiraaada sare ugu qaadin oo qur-aanka laftiisa in laisku tashwiishiyo oo markaa mid walba sare u qaado yani waxaweeyaan tan noocaasa munaasib ma aha wakadalika dadka tukanaya in lagu tashwiishiyo yani xadiis kala tilmaamayey kiina qur-aanka akhrinaya yaanu qur-aanka sare ugu qaadinka tukanaya oo bimacnaa aanu ku tashwiishinin macna saasuu udhacaya xadiiskuna tilmaamayey marka meelaha la ysugu imanayo masaajidoo kale qur'aankii in markaa lagu dadaalo hoos in loo dhigo ayaa markaa iyadu fiican laakiin markuu qofku meel gaara ku akhrinaayo ama cid kaleo qur'aan akhrinaysa aynay jirin ama markaa socod iskaga jiro ama gurigiisa uu ku akhrinayo inuu sare u qaado tan noocaasi waxaweeye waa fiicantay waqhtiyada qaarkood inuu u qaado hadduu marka waxaweye aanu muraad kale uga jeedin waxaana dhici karta inuu markiisa markaa inay cidi yani doonaayo cid inuu ku baraarujiyay wax la mida inay markaa dhici karto waana dhici jirtay in saxaabada qaarkood yacni guriga dabadiisa laga maqli jiray habeenkii markay akhrinayaan qur'aanka sida abu muusa alashcari inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo agmaray oo qur-aan akhrinaya habeenkii dabeedna markaa qiraa'adiisii u dhegaystay dabeedna uu ku yidhi yani markaa u sheegay xalay inuu dhegaystay qiraa'adiisa uuna ku yidhi laqad uutiita mismaara min mazaamiiri aali daawuud yani xadiiskii macruufkaha xadiiska laba boqol iyo afar can jundab bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam iqra'u alqur'aana ma talafat calayhi quluubukum iqra'u alqur'aana akhriya qur'aanka ma talafat calayhi quluubukum inta qalbiyadiinnu ay isku jeceshahay inta isjeceshahay qalbiyadiinnu akhriya qur'aanka waa iswaafaqsan tihiin fa ida ikhtalaftum markaa iskhilaaftaan faqumuu canhu ka kaca bimacnaa iska daayo qira'ada joojiya xadiidkan waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim way isku waafaqsan yihiin waxaanu tilmaamayaa qur'aanka wakhtiga la akhrinaayo iyo wakhtiga la joojinaayo waxaanu nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam iqra'u lqur'aana ma talafat calayhi quluubukum qur'aanka waxa akhridaan inta qalbiyadiina iswaafaqsan yihiin ee isjecel yihiin akhriya sidaa waa loo fasiray laba tafsiir baa ku jira tafsiir waa in la yidhaahdo ma talafat calayhi quluubukum waxaa looga jeedaa inta qalbiyadu isjecel yihiin oo iswaafaqsan yihiin oo macaanidii ay isku waafaqsan yihiin hadday iskhilaafaan oo ikhtilaaf uu yimaado laysku khilaafsan yahay oo noocan maa ama ikhtilaaf uu yimaado markaa laiskhilaafsan yahay xaaladda noocaasa in la joojiyo qiraa'ada waayo waxaa laga baqi karaa in qaarkood markaa dafiraan wax qur'aankii ka mida macaanidiisii ama ay markaa meeshii ka yimaado jidaal iyo muran ka yimaado waxaana soo aroortay almiraa'u fi lqur'aani kufrun qur'aanka in lagu asarartamaa waa nooc kufriga oo gaalnimo ah waa nooc kufri ah marka kitaabka in laysku garaacana lama rabo marka haddii laysku khilaafo alfaadii la akhrinayo kale laysku khilaafo xaalka noocaas ah waa in marka waxa la joojiyaa yacni ilaa marka cid yacni kala saarta iyo wax ay helayaan marka saa waa loo fasiray weji kale waa loo fasiro waa in la yidhaahdo iqra'u lqur'aana maa talafat calayhi quluubukum qur'aanka akhriya ma talafat calayhi quluubukum inta qalbiyadiinnu ay markaa faraxsan yihiin oo bimacnaa waxa weeye munbasidka aad tihiin oo nashaadkiiyo finifircoonida u haysaan oo waxa weeye marka aad faraxsan tihiin wakhtiga noocaasa akhriya qur'aanka fa ida ikhtalaftum qalbiyadii haddii ay daalaan oo kale oo markaa waxa weeye uu yimaado daalitaan qalbiyada ay daalaan ama ay caajisaan wakhtiyada noocaas ah iyada marka qiraa'ada joojiya yacni faquumuu canhuna waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa utruku alqiraa'a qiraa'ada markaa ka taga marka sidaana waa loo fasiro culamada qaarkoodna macnahaas waa u fasireen macnaha hore ee ku saabsan ikhtilaafka iyo itifaaqa in lagu kala fasiro waa macnaha daahirka ah ee daahiru lafdi ah weeyaan waxaana jirta saxaabada qaarkood in wakhtiyada qaarkood qiraa'aadka isku khilaafayeen qiraa'aadka inay isku khilaafayeen marka taana waxa weeye waxaa ka imanaya qira'a aanu garanayn marka ruux lagu akhriyo oo dabeedna ruuxii kalena markaa waxa weeye uu marka inkiro oo uu yidhahdo ma jirto de waxaa ka imanaya noocan maa in markaa qur-aankii wax ka mida ah in la beeniyo laga baqayo noocaasaa ka imanaysa sidii waxaa weeye qisadii dhex martay cumar ibnu khataab iyo hishaam ibni xakiim ibni xisaam oo kale dhex martay markuu cumar ibnu khataab maqlay isagoo hishaam ibnu xakiim akhrinaya suuratu furqaan uu markaa xuruufo aanu isaga loo akhrinin ay ku jirtay wuxuu u qaatay qur-aanka inuu khalkhaldayo ayuu u qaatay wuxuu yihi waxaan ku sigtay inaan ku boodo isagoo markaa salaadii ku jira dabeedna waxaan si salaadda ha ka baxo markuu salaada ka baxay buu dabeedna markaa waxaa qabtay dabeedna wuxu yhi maxaad qur-aanka sida ugu geraysaa dabeedna wuxuu yihi sidaa nebiga ayaa iigu akhriyey markaasuu been baad sheegtay saa kuguma akhriyin yacni marka waxa weeye markii dambe qisada waxay ku dhammaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam labadiiba inuu yidhi akhriya markay akhriyeenna mid walba wuxuu ku yidhi haakada unzilat saasaa loo soo dejiyey waxaanu ku yidhi kilaakumaa muxsinun falaa takhtalifuu labadiinnuba waa samafasheene ha iskhilaafina marka ikhtilaafkii laysku khilaafaayey qur'aanka saasaan markaa loo rabin in markaa laysku khilaafo aan loo rabin asraarka lagu asraartamayo laftiisa waa la diidayaa laa tadribu kitaab allahi bacdahu bibacd kitaabka ilaahay qaarkiiba qaarka kale ha ku garaacina oo kitaabkii ha iska horkeenina aayaadkiisa ha isku garaacina waa tii markaa xadiis ay ku soo aroortay almiraa'u fi lqur'aani kufrunna waa ta timi xadiidka laba boqol iyo shan can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala qultu ya rasuul allah inii rajulun shaabun wa inii akhaafu cala nafsi alcanad abu hureyre wuxuu ka soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu abu hureyre hadalka nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi qultu yaa rasuul allah waxaan idhi rasuulkii ilaahayow allah rasuulkiisiiyow inii rajulun shaabun anigu waxaan ahay wiil dhallinyaro a ah baan ahay wa inii akhaafu cala nafsi alcanad waxaan uga baqayaa naftayda alcanata yacni dhib baan uga baqayaa alcanat waxa la mashaqada ayaa la dhibaatada ayaa la dhibaatada ayaa la yidhahdaa dhibaatadaasina waxay noqonaysaa in looga jeedo zinada zina naftayda uga baqaya ila zinadu waa dhibaato oo waa dembi weyn oo kabaa'ira marlabaadka waa xad xuduuddii ilaahay ka mida oo xad buu sababaya cuquubo aakhirana waa sababi karaa waa sababi karaa marka saas aawadeed yani alcanat inta la yidhaahdaa loo jeeda zinada qur'aankaba ugu soo arortay macnaha laga tilmaamayo dalika liman khashiya alcanata minkum yani xukunkaasi wuxuu u sugnaaday inuu waxaweeye inan addoona inuu guursadaa inay u bannaan tahay kii waxaweeye zina naftiisa uga baqaya hmm, dhibaatada uga baqaya waxaa loo jeedaa zinada walaa ajidu maa atasawwaju bihi nnisaa abu hurayra wuxuu yidhi ma helaayo waxaan dumar ku guursadana ma haysto nin dhallinyaro a baan ahay naftaydana waxaan uga baqayaa zinan uga baqayaa waxaan dumar ku guursadana ma haysta buuri fa sakata cannii wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa iga aamusay uma qultu mila dalik kadib waxaan haddana idhi intaasoo kale ayaan idhi oo hadalkii oo kalean ku celiyey mar labaad fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam yaa abaa hurayra abaa hurayraw jafa alqalamu bima anta laaqa jafa alqalamu qalinku waa ku qallalay bima anta laaqin ay bima anta laaqiih waxaad adigu la kulmayso qalinku waa ku qallalay fakhtasi calaa daalika aw dar fakhtasi isdhufaan calaa daalika xaalaad sidaa ku sugantahay isdhufaan waxa weeye waa isdhufaanka waa sallu lkhusyatayn waa in labada xiniyood la siibo yacni markaa weeye fakhtasi calaa dalik isdhufaan calaa dalika xaalaad sidaa ku sugantahay isdhufaan awdar ama ka tag isdhufaanka saa waa loo fasiray awdar in la yidhaahdo ama isdhufaanka ka tag weji labaad waxay tahay awdar ama ka tag yacni markaa arrinkan kale ka tag yacnii sidaa doonto marka waxaweyn yeel marka waxaa ku jirta nooc tahdiida ku jira xadiiskana bukhaari iyo muslim labadu waa soo wariyeen abu hureyre wuxuu ahaa ruux miskiina buu ahaa oo dee ma lahayn mana shaqaysan jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu rumeeyey oo uu islaamay wuxuu ahaan jiray mid iska laasima nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cilmigaasu barta cilmigaasu mid barta yacni cunitaankana waxa uu cunayana ama nebiga wuxuu siiyo ama cid kale marka waxay siiso waxaana u badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiya u badnaa oo wuxuu yidhi markii waagii dambe lagu yidhi waa maxay axaadiistan faraha badan le aad sheegaysaa maxay tahay xagad ka keentay wuxuu yidhi idinka waxaa idin mashquuliyey suuqii baa idin mashquuliyey qaarna beerihiinnii aad falanayseen baa idin mashquuliyey oo barashadii axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam nebiga aa ka weelan lahaydeen ee aad ka baran lahaydeen idinka mashquuliyey qaarkiina suuqa u foof tegayseen baa idin mashquuliyey anigu waxa weeyaan calooshaydana nebigaan u laazimayey oo bimacnaa waxaan nebiga ka helo baan badiba cunayey yacni waxa weeye xadiiskaa nebiga sala allahu aleyh wasalam baan doonaya nebiga inaan ka barto oo waxa weeye cilmi ahaanna isagun baan markaa cilmigii ka qaadanayay sidaasuu markaa uu yidhi oo yacni waxa weeye nin shuqli kaleba leh ma ahayn saas aawadee gaajo daran baa hareeri jirtay waqhtiyada qaarkood wuxuuhi waqtiyada qaar baan dhici jiray markaasey dadku imoodi jireen ruux xanuunsanayoo suuxa inaan ahay wamaa biya ila aljuuc ya gaajo waxaan ahayna iguma sugnay waxaan la dhacayaa gaajay ahay laakiinaan suuxdima leeyahay dadka qaar moodayeen buuli saasay moodayeen marka maadaamuu caynkaa yahay oo nin miskiina uu ahaa oo intii uu nebigu noolaaba calayhi salaatu wasalaam aanu wax shaqo oo u fooftegay ayna jirin dhallinyarona uu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa eh, talo weydiiyey wuxuu ku yidhi waxaan ahay nin dhallinyara eh, naftaydana zinaan uga baqayaa waxaan ku guursadana ma haysto riwaayadka qaarkood waxay kordhinayaan iidan lii an akhtasiya ii fasaxo ii oggolow inaan isdhufaano yaa inaan isdhufaanaba ii ogolow nebiga taasuu ka idan weydiisay nebigu waa ka aamusay mar labaad buu haddana ku celiyey markii labaad ayuu nebigu u jawaabay calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu yidhi waxaad la kulmaysaa qalinku waa ku qallalay waxaad la kulmi doonto bimacnaa umuuraha wax mustaqbalkaee soo socda dee waa muqadar horay u qoran yihiin yaa qofkuna waxa soo socdaa inuu fakarkiisa isku mashquuliyo ma fiicna waxyaalaha xanuunnada sababa waxaa ka mid a inuu dadku ay isku mashquuliyaan ama dhallinyaradu ee mustaqbalka maxaad noqon doontaa ya dhib baa arrinkaa ka imanaya waayo waktiga uu joogo waa dayacayaa oo wixii dantiisa ahaa fi dunya waalaakhira ma qabsanayo fakarkiisu wuxuu ku maqan yahay wax mustaqbaloo soo socda waxaa mustaqbalkee soo socdana inuu gaari doono iyo siday noqon doonto ma ogaa waxaa la yidhahdaa kun ibna yawmik maalintaadaad joogto mid waxa weeye markaa la waqtiyo noqo ya maalintaadan ka fikir maxaa kuu dana maxaad qabsan kartaa maxaa yani waxa weeyaan camal adduunya iyo camal aakhiraba maxaad qabsan kartaa laakiin waxyaalaha mustaqbalkee soo socda mashquulka lagu mashquulayo waxa weeye ma fiicna sida badanna dadka aadka ugu mashquulee aadka uga fekeraa mustaqbalka wuxuu noqon doono waqtiyadooda ay joogaan way dayacaan waxa ay doonayaan ay hegsanayaan isleeyihin waxaayo waxaa noqe ay takhayulayaan na waxaweeye sida badan yani ma noqdaan sida badan ma noqdaan laakiin hadduu waqtigiisa markaa kaga faa'iidaysto waxa anfacaya kaga faa'iidayste marka uu qaban karayo waxaa dhici kartaa mustaqbal fiicanna inuu markaa yeesho taasaa dhici karta oo wakhtiga uu jooga aanu ka dayacmin wakhtiguu joogaa aanu ka dayacmin fekerkiiyo niyadii iyo qalbigii maadaamuu ku maqan yahay oo ku haminayo wakhtiga soo socda wakhtigan ma xaalaynayo wakhtigan waa dayacmaya wakhtigaa soo socdana waa geyb marka nebigu wuxuu ku yihi jafa alqalamu bima anta laaq qalinku wuxuu ku qalalay wixii aad la kulmayso waxallo waxaad la kulmaysaa waa muqadar wax hadda aad bilaabanaysa ma aha waa wax hore u qoran wixii lagu qorayna ku seegi maayaan wixii laguu qorayna yani kuma seegayaan taa wuxuu ku baraarujinayaa umuruhu inay muqadar tahay oo qadarka ilaahay inuu markaa aamino oo ku kalsoonaado oo istixdaaro inuu ilaahay wax wal oo dhacaya inuu ilaahay qadaray kadib wuxuu markaa ku yidhi fakhtasi calaa dalika aw dar ama sidaa isku dhufaan ama ka tag bimacnaa adoo sidaa xaqiiqsan oo sidaa garanaya oo qadarka ilaahay isu dhiibay yaa yani waxa weyaan ama marka waxa weeyaan ka tag waxay ka dhigan tahay yani waxaad doonto samee mana aha nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u bannaynayo inuu isdhufaano waayo dee sharcan ma bannaana ya dadka in la dhufaana ma bannaana qofkuna inuu isdhufaano uma bannaana qofkana jirkiisu waa ammaano saas aawadeed waxaan loo oggolayn sharcan inuu ku sameeyo dhibaato ah mid u bannaan maaha xaaraan bay ka tahay xaaraan ayay ka tahay saas aawadeed saxaabi kale oo qudhiisu ka idan dalbay oo cuhmaan ibnu madcuun wuxuu ihi cibaadaan doonayaa inaan u go'o oo inaan isdhufaano ayaa rabaa markaasaa nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam waxay saxaabadii kale yidhaahdeen hadduu u idmi lahaa dhammaantay waa isdhufaan lahayn waxay yidhahdeen saxaabadii dhallinyarada ahayd dhammaantay waa isdhufaani lahayn bay yidhahdeen tabaturka cibaadada u go'o iyo inuu isdhufaano ayuu ka idan dalbay nebiguna calayhi salaatu wasalaam oo diiday haddaba muxuu noqonayaa fakhtasi calaa dalika awdar waxay yidhaheen tahdiid baa macnuhu dhacaya waxay ka dhigan tahay icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya ya yani saasoo kale ka dhigan tahay ama faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur kii doonee idinka idinka mid e ha rumeeyo kii doonee idinka idinka idinka midina ha gaaloobo ina actadna lilaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha marka waa tahdiid tanna tahdiid baa looga jeedaayo ibaaxa la bannaynaayo loogama jeedo ibaaxa la bannaynaayo loogama jeedo waxaa loo soo wariyey lafdigan si kale oo fakhtasir sida ruwaadda qaarkood ay u soo wariyeen khaarij asaxiix in marka waxa weeye fakhtasir calaa daalika sidaa ku gaabso yacni waxa weeyaan oo laga tilmaamaayo yani waxa weeyaan eh, yani macno kale markaa macnuhu markaa u dhacayo yani ikhtisaarkii aanu u dhacay ikhtisaarku wuxuu markaa noqonayaa soo koobista markaa gaabsigii in laga tilmaamaayo marka calaa kulli xaal laakiin riwaayadaasi kuma sugna saxiixa oo labada bukhaari iyo muslim kuma sugna bukhaari iyo muslim kuma sugna ee khaarijka ayay ku soo aroortay marka muctamadku waa tan weeye muctamadku waa tan weeye marka in ikhtisaar la bannaynayana ma aha oo bini aadam ikhtisaar laguma samayn karo dhufaan laguma samayn karo xoolahaba la ysku haystaa in markaa dhufaan lagu sameeyo khilaaf ku jiraa oo ay soo aroortay xadiis sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reebay can khisaa'i alkhayl fardaha markaa in la dhufaanoo kale inuu reebay ay soo aroortay fuqahada qaarkoodna ay markaa leeyihiin haddii waxa weeyaan xoolaha yacni markaa nool marka waxa weeye marka la dhaqdo dhufaanka ma la samayn kara mise lama samayn karo markaasay waxay yidhahen ahlucilmiga qaarkood haddii marka waxa maslaxa ku jirto oo yani ay ku shishlaanayaano yani waxa weye waxaa looga jeedaa ay tahay yani taase nasliga in la gooyo aan muraad ku ahayn waxa weeye waa la samayn karaa bacdu ahlicilmi ay markaa saasoo kale yidhaahdeen nahyigaasina wuxuu ku yimi xaggii fardaha ayuu markaa ku yimi xadiiskana bacdu ahli cilmi baa quweeyey laakiin waxaa dhici karta sanadkiisa in culamada qaar ay ka hadlaan waa suuragal laakiin sheekh albani waa quweyn jiraan filaya xadiidka laba boqol iyo lix an caaishata qaalat can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha wuxuu ka soo wariyey bukhaari qaalat inay tidhi dakhala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu u soo galay calayhi salaatu wasalaam calaa dubaacata binti zubayr ama binti zabiir dubaaco gabadha la yidhaahdo oo binti zubayri ina zubayr ah magaca aabbaheed waxaa loo dabdiyaa azubayr iyo azabiir labadaba waa loo dabdiyaa azabiir calaa wasni amiir binti zabiir oo ina zabiir ah waa ina zabiir ina cabdilmualib ah waa dubaacatu binti zabiir ibni cabdilmualib ama binti zubayr ibni cabdilmualib nabiga waa ilmaadee rumah zabiir ama zubayr waa waxa weeye nebiga adeerkii weeye adeeradiibuu ka mid ahaa oo waa ina cabdilmualib awlaadu cabdilmualib waaba kii ugu weynaa wa akbaru awlaadi cabdilmualib laakiin bicsada ma soo gaadhin ma soo gaarin nebiga goortii lasoo diray ma soo gaarin fa qaala laha wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dubaaca oo in adeertiisa wuxuu ku yidhi lacallaki aradti alxaja waxaa laga yaabaa inaad xaj doonaysay inaad xajido inaad rabtay baa laga yaabaa qaalat waxay tidhi wallaahi maa ajidunii ilaa wajicah wallaahi allah baan ku dhaartaye maa ajidunii naftayda kuma ogi ilaa wajicatan mid xanuunsanaysa inaan ahay mooye wax kale naftayda kuma ogi waxaan naftayda ku ogsoonahay inaan xanuunsanayo xajka inaan awoodi karin baa laga yaabaa bay tilmaamaysa fa qaala laha wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xujii washtaritii xujii xaji washtaritii shartiso oo sharti xidho yacni markaad xajinayso ee aad ixraamanayso goortaa waxaad samaysaa inaad sharti xidhato wa quulii waxaad tidhaahdaa allaahumma ilaahayow yaa allaahu allaahow maxillii meeshaan ku xalaaloobayaa xaysu xabastanii waa meeshaad igu xabbisto yani meeshai aan dhaafi kari waaye aad igu xabistee xanuunka aan eh, aawadii u dhaafi kari waayo halkaasaa meeshaan ku xalaaloobaya ay tahay wa kaanat taxta almiqdaadi bni alaswad waxay ahayd gabadhaasi taxta almiqdaadi miqdaad hoostiisa mid ku sugan bimacnaa zawjo u ah miqdaadkaasoo ibnil aswadi ina aswad ah ina aswad ah xadiiskan bukhaari iyo muslim way isku waafaqsan yihiin waxaanu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, soo booqday oo uu u soo galay dubacatu binti zubayr saynu sheegnayna eh, waxay ahaayeen madaruma zubayr ama zabiir labada magiciisa waa laisku khilaafay za'da miyaa la kor dhigaya mise waa la gudaya waa akbaru awlaadi cabdilmualib nabiguna calayhi salaatu wasalaam adeero badan buu lahaa laakiin adeeradii afar qulaa soo gaadhay risaalada oo markii la soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo laga yeelay rasuul afar baa noolaa intii kale waa dhimatay ya intii kale waa dhimatay afartii risaalada soo gaadhayna labana waa islaameen labana waa gaaloobeen oo gaalnimadii bay ku sugnaadeen labada islaamay waa cabbaas iyo xamsa adeeradii labadaasaa ka islaamay labana gaalnimadoodii bay ku sugnaadeen oo ku adkaysteen labada gaalnimadoodii ku adkaystayna waa labada magacoodu uu ahaa mucabad ligayr illaah cidaan allah ahayn looga dhigay addoon labadii magacooda cidaan allah ahayn addoon looga dhigay waa abu taalib iyo abulahab labada mid walba magac xun buu leeyihi oo midna waxaa la yahay cabdulcuzza midna waxaa la yahay manaaf manaaf iyo cuzaabana waa laba sanam abulahab magiciisa ila kunyadii baa laynoo sheego qur'aankana lagu sheegay axaadiistana aad ugu soo aroortee cabdulcuzaa la odhan jiray sanamka cuze la yidhahda addoonkiisii magac xun addoon ilaahayba ma aha waxaa laga dhigay inuu yahay cuze addoonkiisii sanamkaa inuu addoon yahay abu aalibna magaciisu wuxuu ahaa cabdu manaaf manaafna wuxuu ahaa sanam manaafna sanam buu ahaa marka cabdumanaaf wuxuu noqonayaa sanamka manaaf la yidhaahdo addoonkiisii buu noqonayaa marka labadii magacyadoodu uu ahaa mucabbad yacni lisanam mid walba uu ahaa in sanam addoon looga dhigay waxay ku baaqi noqdeen inay dee addoommo shaytaan noqdaan ya oo gaalnimadoodii ku sugnaadaan ayay noqdeen labadii magacoodu sidaa ka marnaa waa xamse iyo alcabbaas iyagu waa islaameen islaamnimadoodina waa wanaagsanaatay ya xamse isagu wuxuu ku shahiidnimo qaatayba ghaswatu uxud wa kaana min asaabiqiin waxaanu ka mid ahaa saabiqiintii buu ka mid ahaa laakiin cabbaas kaana min allaaxiqiin isagu qolyihii dambe ee laaxiqiintaa buu ahaayo yowmu fatxi makka ayuu markaa islaamay inkastoo ay culammada qaarkood yidhaahdaan waagii horeba islaam buu ahaaye wuu qarsan jiray intii hore yacni si ay yidhahdeen xadiis baaba la soo wariyaa maalintii beder markii la qafaashooda ciidankii dee safka kale kusoo jiro soo raggii soo dagaalamayuu ahaa safka kale kusoo jiray bal markaa waxa weeye dee xoolaha bixinayay raggii qaybsaday ee markaysagaa nin waliba uu lahaa markaa maalin buu ciidanka cuntaysiinayaa oo toban geela ama sagaal geela u qalayaa raggii maalqabeenka ahaa ee markaa waxawayan ciidanka qaybsaday in nin waliba maalin wax u qalo ayuu ka mid ahaa maalintiisa marka lagu qoro oo la yidhahdo maanta marka cabbaas baa leh dee waa qali jiray marka waxawaye sagaalka geela ama tobanka geela waa qali jiray isagoo ciidanka u qalaya safkaana waa ku soo jiray marka riwaaya la wariyaa markii eh, yacni marka laga guulaystay eh, gaaladii qureysheed waatii toddobaatan la qafaashay toddobaatankii cabaas baa ka mid ahaa ya dabeed marka riwaaya waxay ku soo aroortay aan sanadkeeda uu ku yara sugan yahay inqitaac ku sugan yahay inuu yidhi muslim baan aha inuu cabaas yidhi yani sanadku qawi maaha waayo inqiaac baa ku jira marka waxaa la odhanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay kaana daahiruka calayna weliba mukrah baan ahaa buuri waa laysoo dirqiyey raalli maan ahayn kaana daahiruka calayna muuqaalkaaga kore wuxuu ahaa markaa mid annaga markaa nagu lidiyo nala dagaalamayuu ahaa yacni baatinkaaga ma ogin waxaad marka ahayd daahirkaaguna dee nin marka waxa weeye hub soo sitoo safkaa ku soo jiro nala dagaalamaya ayaad ahay marka waxay ku tarayso kaa badbaadinaysa taasi ma jirto allah xukum tahay unkun akhri calaa kulli xaal islaamnimo goortuu markaa muujistay lagu ogsoon yahay waxa weye waa yowmu fatxi makka waa maalintii fatxu makka maalintaas xadiisku calaa kulli xaal wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu soo booqday dubaaca binti zubayr waxay nebiga ka ahayd bay yidhaaheen culammadu silat alarxaam waxay ka ahayd silatu larxaam qaraabadii inuu xidhiidhinaayo nebiguna wuxuu ahaa marka mid qaraabada aad u xidhiidhiya ayuu ahaa qaraabadana waxaa lagu xidhiidhinaya waxa ugu yar dee salaamta ugu yar iyo dhibta in laga haysto ya yani bullu arxaamakum walow bisalaam yani marka xidhiidhiya arxaamtiino bimacnaa qooya xidhiidhintii baa laga dhigayaa sidii qoynoo kale inay ka dhigan tahay walow bisalaam kulay ku tahay waxaad ku xidhiidhinaysaan yacni salaam kolay ku tahay marka salaamta in la salaamaa ka mida dhibta in laga haystaa ka mida ixsaan wixii la awoodi karo in loo taraa ka mida in lasoo booqdaa ka mida yani waxa in loo duceeyaa ka mida inuu ilaahay islaaxiyo inuu ilaahay hagaajiyo inuu ilahay dhibta ka hayo yani waxa ducadu waxay ka mid tahay min acdam sila ya xidhiirinta waxyaalaha ugu waaweyn bay ka mid tahay inaad waxaweye khayrka ugu ducayso wanaagga ugu ducayso dunya wal aakhira caafimaadka ladnaanta yani waxaweeye marka yani dhibaatada iyo malaayooyinka inu ilahay ka hayo ya xagga diin ahaan iyo xagga adduunye ahaan mid walba ducadaad u ducaynaysaa waxay ka mid tahay min acdami sila xidhiidhinta waxyaalaha ugu waaweyn bay ka mid tahay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam baa soo booqday waana u galay waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa inaynay khalwo ahayn cid markaa khalwada baajinaysa inay la socotay oo haddii dee cid maxrami ay la socoto ama waxa weeye markaa isagoo u galay haddana waxa weeye marka khalwa marka meeshii ayna jirayn iyadiina dee waxa weeye ay ka xijaaban tahay dee waxba dhibi kuma sugna weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen gelista uu nebigu u galay waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye isaga ayna xaaraan ka ahayn oo khusuusiye arrinkaasi ay tahay oo maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka kale aanu la mid ahayn isagu macsuum yahay oo ilaahay dembi ka dhowray oo ka ilaashay ya oo shaytaanku inuu fitneeyo yacnii ilaahay ka dhowray isaga waxa weeye waxaa u bannaanayd inuu markaa dumarka ajaanibta hadduu doono markaysa markaa keligii inuu la khalwoodo waa u bannaanayd waa u bannaanay marka culamada qaarkood baa wejigaas markaa yidhi waa saas yadaa tilmaamay qisadii ku saabsanayd ummu xaraam iyadana waa u deliishadeenba qisadii marka ummu xaraam ku saabsanayd oo waxa weeye markaa saxiixa ku soo aroortay lafteeda waxyaalahay u deliishadeen bay ka midtahy waxyaalahay u deliishadeen ayay ka midtahy calaa kulli xaal masaladaas waa masale kale oo iyadu marka wax jaanibi ah fuqahaduna isku khilaafsan yihiin mowdic shaahidka haddaynu u nimaadno waxay tahay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inaad eh, xajka doonayso dabeedna waxay u tilmaantay inay doonayso laakiin ay ka baqayso dee inay xajin kari weydo oo waxay tidhi xanuun baan dee dareemaya marka waxay ka baqaysaa qadarkan xanuunkai markan ay dareemaysaa waa marka waxa weye qadar sahlan oo ay ka xajin karto lakiin waxay ka baqaysaa inuu kusoo kordho culamada qaarkood waxay ku fasireen ma mustaqbal wamaa ajidunii ila Eh, wajicatan yacni mid rajaynaysa ama mid ka baqaysa in xanuun ku yimaado mustaqbalka mooyaane wax kale ma ihi laakiin wejigaa calaa kulli xaal yacni markaa daahir ma aha eh, waxa weeye xanuunku inuu kusoo kordhay ka baqaysaa ee aasaartii xanuunka imkaba waa haysaa waa xanuunkii ka mida waa dareemaysa laa ajidunina waxaa loo jeedaa yacni wujdaankii cilmiga ah baa loo jeeda oo ficilka haddii waxa weeye la kulmiyo faacilka iyo mafcuulka yani markaa laba damiir oo ficilka ku jira lagu kulmiyo afcaal qulubkay ku dhacdaa ficilada qalbiyada ka dhaca marka laa ajidunii iskuma ogi anigu mafcuulkii koowaad marka wuxuu noqonayaa yani markaa damiirka ya-da ayuu yahay naftayda kuma ogin ilaa wajacatan wajacatana wuxuu noqonayaa mafcuulkii labaad buu noqonaya sidaan isku ogahay waa saas markaa inay ka warwarayso inay xajin kari weydo ayay tilmaantay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xaji shardisana siday u shardisanaysana waa u laqimo wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa markaad ixraamanayso allaahumma maxillii xaysu xabastanii maxalliina waa loo dabdiyaa laakiin sidaa ajwadka sii ahi waa maxillii yacnii makaankaan ku xalaaloobayaa oo aan nusugii kaga baxaya xajkii ama cumradii iyo ixraamkeedii aan kaga baxayaa waa meeshaad igu xabisto meeshaad igu xidho weeye xabsigana waxay uga jeeddaa halka xanuunku markaa uu ku xabisay ay dhaafi weydo yacni taasay uga jeedaa taas uga jeedaa masaladan ku saabsan ishtiraadka ka warrama qofkii markuu ixraamanayo shartigan ma raacsan karaayo ma la iman karaa shardiga culamo badan waxay yidhahaan maya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam lama iman oo ma dhicin markuu ixraamanayo xajka ama cumrada afar goor buu cumraystay marnaba inuu ishtiraadkan sameeyo shartistay ma dhicin yacnii mar buu xajiyey markii dambe la waajibiyey xajka ya iyadana waxa weeye marka ishtiraadkan inuu sameeyey iyadana ma dhicin marka maadaama nebiguba calayhi salaatu wasalaam aanu samayn cidda uu ku yidhi shartisana ay tahay dubaaco oo qura waxaa lagu xambaarayaa khusuusiyo dariiqadaa culamo badan baa maray culimo badan ayaa maray ahlucilmiga qaarkoodna waxay maya qofku waa shardisan karaa xanuun ha dareemayaa mayaanu dareemin way afa ku iman karta kaasina waa weji ahlucilmiga qaarkood labaday dhexdhexayseen waxay yidhaahdeen qofku ma xanuun dareemayey oo xaalkiisu dubaaco arrinkeeda ma la mid ahaa xaalkii dubaaca ma la mid ahaa xaalkiisu xaalkii dubaaca hadduu la mid ahaa xaalka waa shardisan karaa haddaanu laakiin caafimaad qabo aanu waxba dareemaynin waxba ma shartisanayo sidaa nebigu u shartisan calayhi salaatu wasalaam qowlkaas waa qowl wasat ah oo labada udhexeeya qowl wasat ah oo labada udhexeeya wey ishtiraadka markuu ruuxu shartisto waxay ka anfacaysaa inaan hadhow waxba lagu yeelanayn qadaana ku laazimayn qadaana aanu ku laazimayn waxna aan lagu yeelanayn waxay isku khilaafaan hadyigii ma qalaya mise qali maayo haddii hadyi saaraa yacni tan noocaas ah waxa weeye iyada lafteeda way isku khilaafeen oo culamada qaar waxay hadduu shartistay hadyigii waxba qali maayo hadyigii waxba qali maayo daa'ifo ka mida culammaduna waxay dhahan maya hadyiga waa qalayaa wixii kalaan marka waxba ku laazimay jumhuurka culammadu ma qabaan ishtiraadka ma qabaan laakiin madhab alxanaabila ayaa qaba ishtiraadka daa'ifo ka mida ah waxa weeye saxaabada iyo taabiciintana waa laga soo naqliyey imaamu shaaficina qowlkiisii hore qadiimka ahaa baa ishtiraadka qabay ya laakiin markii dambe xadiiska sixadiisu ka shakiyey marka waxay ka mid tahay masaa'isha uu ku xidhay yacni markaa sixada xadiiska in sabata hada alxadiisu qultu bihi xadiiskana shaki kuma sugna sixadiis xadiisku waa sugnaaday marka calaa kulli xaal qowlkiisa jadiidka ma marin inuu ishtiraadka lala imanayo yani marka waxba ma marin laakiin qowlkiisii qadiimka ahaa ayaa ishtiraadka markaa qabay calaa kulli xaal ishtiraadkaas waxaa laga qaadanayaa sida xadiiska laga daliishanaayo inuu qofkii anfacayo ayaa laga qaadanayaa oo laga daliishanaya xasrigana waxay culammadu isweydiiyaan meesha qofka lagu xabiso waxa xabisay hadduu cadow yahay dee waxaweye waa la garanayaayo waxaweyaan waa xasrigii ku dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa yowma alxudaybiya yacni kaasi waa jaraa xanuunku xasri ma noqonaya mise ma noqonayo ma isku khilaafaan fuqahadu marka culamada qaar baa yidhi laa xasra ila alcaduw cadowgunba xasri ah ixsaar kale ma jiro ya ixsaar kale ma jiro laa ixsaara ila alcaduw culamada qaar waxay labada noocba xasriga waa soo gelaya calaa kulli xaal xasri keliya ma xadiiskani tilmaami maayo wuxuu tilmaamayaa ishtiraad la socda marka waxaan qofka ka badbaadinaya inuu markaa qalle ku waajiba iyo ashyaadaas waxaa ka mid noqonaya waxaa markaa qofka u sababaya in markaa inuu qalleeya inayna ku waajibayn oo saa ku xalaaloobaayo shardinta uu shardistay allaahuma maxillii xaysu xabastanii bunus ayuu raacinaya ixraamka markuu ixraamanayo gabadhan waxaa qabi jiray miqdaad ibni aswad baa qabi jiray almiqdaad ibni camr ibni saclaba alkindi wey wuxuuse ku caanbaxay almiqdaad ibn aswad ayuu ku caanbaxay aswadna wuxuu markaa ahaa waagii hore ayuu markaa tabanni ku sameeyey oo ka ilmo yeeshay ya markaa dabeedna tiibaa la xidhiidhay oo uu ku caanbaxay tabannigaa waagii hore u sameeyey intii aan tabanniga la xaaraantilmayn ilma aanu qofku dhalin baa wakhtiyadii hore waxaa bannaanay inuu yidhaahdo waxa weye waa inankaygii oo markaa waxawe ka ilmo yeesho oo dadka ogeysiiyo dabeedna maalintaa laga bilaabo loogu abtiriyo isagii loogu abtiriyo marka maadaamay saas tahay buu sidii ku caanbaxay sidii baa markaa sidii ayaa loo sheegay marka laakiin in aswad maahe waa ina camri weeye waa ina camri weeye marka la qorayo almiqdaad ibni aswad ibnidaa waa in hamsada la dhigaa oo lagama tegi karo iyadoo laba calam ay dhex dhacday ayaa haddana hamsada la qorayaa sababta loo qorayaa waxay tahay waxaa shardiya calamka labaad waa inuu noqdaa aabbe waa inuu noqdaa kan markaa hore ee haddaanu aabbe u ahayn sidan aswadoo kale uu miqdaad aanu aabbe ugu ahayn ibnida in markaa laga taga hamsada ma bannaana in hamsada la qoraa waxay noqonaysaa mid laasima saas aawadee nuskooyinka ka tegaya oo tabacaadka qaar lagu daabacay inaan marka waxa weeye hamsada la qorin waxay noqonaysaa khalad ayay noqonaysa yani waxa weeye khalad bay noqonaysaa qoryaha mataabicdaan ku tasarufay yani sharxyada way caddaynayaanoo way sheegayaan markaa in hamsada la qorayo aan laga tegin haddana korkii waxay qaarkood ku qoreen iyadoo hamsadii ayna qornayn marka taana saas wey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk